رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaabkii looga hadlayay ee rawdat alanwaar khaasatan waxaanu ku jirnay sifaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tilmaamihiisii waxaanu wax ka soo ogaanay rasuulka sala allahu calayhi wasalam madaxiisii cunuqdiisii iyo timihiisiiba waxaanu qaadanaynaa oo aan gelaynaa caawana al atraaf waal acdaa atraaf macnaha waxaa loola jeedaa rasuulka dhinacyadiisa iyo acdaa oo xibnihii markaa ah iyo xibnihii wa kaana wuxuu ah sala allahu calayhi wasalam cadiima ru'uusa alcidaami madaxiisa lafahooda kuwa ay waaweyn yihiin kuwa ay waaweyn yihiin buu ahaa asagaa tilmaami doonaa kal mirfaqayni sida labada xusul oo kale xusraha waalkatifayni garbaha waalrugbatayni iyo labada jirbood labada garbood labada xusul iyo katifaha garbaha tawiila sandayni buu ahaa rasuulka lafaha dhudhunka kuwa ay dheer yihiin lafihiisa dhudhunka macnaha sandaynka waa lafta inta dheeree macnaha gacanta marka qofka uu saacadda xirto oo kale meeshii markaa istaagaan ama qamiis shaatii gacmo dheerka iyo taasaa marka labada lafood oo meesha ku yaala sandayn lagu magacaabaa kuway dhaadheer yihiin buu ahaa cadiima asaacidayni dhudhumooyinkiisuna ay cadiim yihiin ay markaa waan yihiin raxba alkafayni calaacashiisuna ay ballaaran yihiin gacmihiisa ee calaacalaha kuwa raxba ahoo ballaaran iyo walqadamayni gomdahaba laysa lahumaa uma sugnayn labadiisa lugood ama gomdood akhmasu raasmadaarto ama raasmagaarta meesha la yidhaahdo qofka lugtiisa waxaa jirta meel hadduu dhulka saa u dhigo aysan gaaraynin oo sidii aad mooda meel duleel oo kale rasuulku ma lahayn sala allahu caleyh wasalam naacima alyadayn labadiisa gacmoodna kuwa ay naacim yihiinay jilicsan yihiin yay ahaayeen faqad kaana taa waxay ahaa rirta ka mid ah laba gacmood markaa taabato aad bay uga jiraan wa abrada ayeen min athalji barafka nebiga gacmihiis markaad saas u taabato sida barafka oo kale yay u qaboobaayeen allah ugu talagalay wa atyaba mid ka udgoon badan buu ahaa rasuulka min raa'ixati lmiski raa'ixada miskiga misku waa shayga udga midka ugu carafta badan raa'ixada miskiga waa ka qiib iyo udug badnaa rasuulka sala allahu calayh wasalam wa kaana wuxuu ahaa dakhma alcadudayni cadudooyinkiisu kuway waaweyn yihiin nebiga cududooyinkiisa iyo wadiracayni cududaha macnaha isku macno dhow yihiine cadudaynkiisii diraacaynkiisa meesha diraacaynka ee cadudaya gacmaha meesha ha ah way waaweynaayeen rasuulka wal asaafil iyo qaybta hoose qaybta hoosena rasuulku waa u weynaa khafiifa alcaqibayni cirbihiisa waxay ahaayeen kuwa khafiif ah iyo wasaaqayn shanshooyinkiisa waxay ahaayeen kuwa khafiif ah labadiisa cirbood iyo wasaaqayn shanshooyinkiisa macnaha qaarka dambena rasuulku waa u weynaa khafiifa alcaqibayn labadiisa cirbood kuwa ay fudud yihiin ay khafiif yihiin iyo wasaaqayni shanshooyinkiisaba baciida maa bayna almankibayni labada garbood inta u dhaxaysana iskuma dhoweyn nebiga way kala fogaayeen baciida waxaa kala fogaa maa bayna almankibayni labada garbood inta u dhaxaysa saa'ila alatraafi atraaftiisa waa farihiisa kuwo ay dhaadheer yihiin buu rasuulku ahaa sala allahu caleyh wasalam fara gaagaabanoo kuukuusan muusan lahayn eehiisu ay markaa ahaayeen cariidu sadri laabtiisuna ay ballaaran tahay nebiga laabtiisu mid ballaaran bay markaa ahayd ajarada ajarada wuu ma lahayn timo ajarada mid aan ka dha rasuulka sal alla alayh wasalam timaha macnaha meeshaan xabadka iyo sadriga ma uusan ku lahayn caloosha iyo timo fa kaana wuxuu ahaa min wuxuu ahaa min libatihi meesha duleesha waa dhuunta ilaa suratihi ilaa xundhurta shacarun timo buu ku lahaa yajrii tixan yajrii soconaysa macnaha oo ku tixan kalqadiibi sidii laan oo kale ullaanteeda oo kale saas u tixan ayuu ku lahaa ee ma lahayn timo fara badanoo sadriga iyo caloosha iyo intaa markaa uu ku leeyahay walam yakun uma kuma sugnayn fii batnihi calooshiisa walaa sadrihi iyo laabtiisa shacarun timo hayruhu inta aan ahayn inta hadda aan soo tilnaanay lubada ah meesha duleeshay dhuunta iyo ilaa hoos oo surada ah ma ahee timo kale ou ku lahaa caloosha ma jirin wa kaana wuxuu ahaa nebiga ash wuxuu ahaa ashcara adiraacayni diraacooyinkiisa iyo walmankibayni garbihiisa ashcar wax yar oo xaad ah ayuu markaa ku lahaa sawaa'un waxaa sinnaa albadnu waasadr carab ee caloosha iyo laabta nebiga xabadkiisiiyo calooshiisu way sinmaayeen oo mid calool weyn muusan ahayn waaye fii ibotayhi kilkilooyinkiisana cufratun baa ku sugnaa caddaan nabiif buu ahaa amaa dahrahu dhabarkiisa fa ka'annahu waxaad moodaa sabiikatu fidatin waxaad moodaa fida oo la dhalaaliyey fida inta lasoo qaatay la dhalaaliyey quruxdeeda iyo caddaanteeda yaad markaa moodaa alqaddu waljasad ayaanu gelaynaa haddana alqaddu waa jooga jooga nebiga iyo jasadka waa jirkee wa kaana wuxuu ahaa nebiga xasana alqaddi mid joogiisa uu wanaagsan yahay joogiisa mid uu qurux badan yahay buu ahaa muctadila alqaamati istaaggiisuna uu siman yahay nebiga markuu istaago wuxuu ahaa mid istaagiisu uu markaa siman yahay sabta alqasabi xibnihiisuna xibnihiisuna wuxuu ahaa rasuulka sal alla alay wasalam mid sabti ah macnaha qasabu xibnihiisuna mid ay dhexdhexaad markaa yihiin sabta alqasabi xibnihiisu ma kala dheerdheeray nebiga ku tacadil ahoo dhexdhexaada ayuu ahaa laa qasiiran mid gaaban ma ahayn alfaddu alqaddu waaljasadu waxaanu gelaynaa alqaddu qaddu waa jooga jooga rasuulka ee jasadkiisa waxaana rasuulku wuxuu ahaa astan alqaddi miduu joogiisu fiic joogiisu miduu qurux badyahay muctil alqaamati istaagiisuna us yahay mar alla markuu rasuulku istaago qaamo istaag muctadil ohoo buu lahaa sabdal qasabi xibnihiisuna ay dhexdhexaad markaa yihiin xibnaha lla caleyh wasalam ku yihiin ayuu markaa ahaa laa qasiir mid gaaban ma ahayn nebiga mutaradidan oo isku jira gaabnaan isgalay oo isku dhexra rasuulku ma ahayn walaa tawiilan mid dheerna ma ahayn baa'inan oo baxay dheer dheeraantu ay ka badato iska dheeraadayo tiir oo kala noqdayna muusan ahayn walaakiinse kaana wuxuu ahaa aqraba mid u dhow min atuuli dhirarka haddii gaabnaan iyo dhar la fiiriyo xaggooda dhirarkuu markaa u dhowaa falam yakun ma uusan ahayn yumashiihi mid la socda axad sabab tilmaamahayo ila tuuli dheeraan ilaa taalahu wuu ka dheeran jira sal ly wasalam markastay qof isla socdaan oo la yidhahdo qofkaas wuu dheer yahay nebigaa dheeraan lagu tirin jiray macnuhu waa sidaa walam yakun ma uusan ahayn nebiga yumaashiihi mid la socda axadun axad axadkaasoo yunsabu loo nisbeeyo loo tiiriyo ila tuuli dher ilaa taahu wuu ka dheeraa huwa rasuulka sala allahu caleyh wasalam wa kaana wuxuu ahaa nebiga biduu jirkiisu siman yahay jirkiisu miduu muctadil yahay uu siman yahay mutamaasika albadani jirhkiisana ishaysto jir kala daadaato kala dhacdhacay muusan lahayn rasuulka jirkiisana uu ishaysta buu ahaa mutamaasika miduu ishaysto albadani jirhkiisa laa samiinan mid cayilan oo oo buuran muusan ahayn rasuulka sala alla alayh wasalam laa samiinan mid butaca muusan ahayn badanan oo naaxay nin inta uu cayilay iska naaxoo aad u cayilan ma ahayn walaa haziilan mid caata ahna ma ahayn naaxinan oo qalalan caata ebir noqdoo lafuhu bannaanku ay soo baxeen oo weyd ahna muusan ahayn nin hilibku uu ka batay oo naaxayna muusan ahayn balse khusnan laan buu ahaa bayna alghusnayni laba laan dhexdooda ahaatay hal laan oo laba laan dhexdooda ahaatay ayuu rasuulku markaa ahaa macnaha wuxuu ula jeedaa dhexdhexaad buu markaa ah miran oo aad u buuran iyo mid hazi oo caata aho muusan ahayn waa u dhexeeyey macnaha qusnan ayuu ahaa oo bayna qusnayn labo laan dhexdooda ah macnaha dhexdhexaad buu ahaa fahwa rasuulku andar andar wuxuu ahaa andar buu ahaa fa huwa rasuulku andara buu ahaa mandaran andara mandaran andara naas dheh haddii kale saasay ku fiican tahay dadka midka ugu dhalaa dhalaal badan buu ahaa mandaran xagga aragtida marka la firiyo rasuulka fa huwa asagu andara annaasi andara halaatha ma aha andara annaasi dadka midka ugu dhalaalid badan buu ahaa mandaran xagga aragtida wa axsanahu midka ugu fiican buu ahaa qaddan xagga jooga xagga istaagga iyo qadigana mid u fiican buu rasuulku ahaa qiibu raa'ixatihi carafta karkiisa macnaha rasuulka udugiisa ama raa'ixada ka soo bixaysa si uu carfaayey wa kaana lijasadihi nebiga jirkiisa wuxuu lahaa ama u sugnaa iyo wa carqihi dhididkiisa wa actaa'ihi iyo xibnihiisa sal allahu caleyh wasalam riixun udug atyaba ka caraf badan min kulli tiibin tiib dhammaantii wax kasta oo carfa oo udga nebiga qaala anas wuxuu yidhi qaala anas anas wuxuu yidhi radia allahu canhu maa shamamtu ma urinin cambaran cambar qadun weligay walaa miskan iyo miski walaa shay-an iyo shay adyabu ka udug badan min riixi rasuulillaahi rasuulka carabtiisa sal alla caleyh wasalam waqi lam yakun ma uusan ahayn annabiyu nebiga sal alla caleyh wasalam yamuru mid mara fii طariiqin wado oo fayatabichu uu raaco axadun axad ilaa carafa wuxuu aqoonsanahayey annahu wadadaa salakahu inuu rasuulku qaaday min tiibihi caraftiisa darteed rasuulku markuu jid maro uduga uu ku reebo hadduu qof kale soo maro waa dareemi jiray inuu rasuulku maray wa kaana wuxuu ahaa nebigu yusaafixu arajul yusaafixu mid gacan qaada alrajula ninka qof buu gacan qaadayaa nin ah fayadallu wuxuu ahaanayaa ninkaa la gacan qaaday yowmahu maalintiisaas yajidu mid hela riixahaa carafteeda maalintaasoo dhan uu nebigu salaamay gacantiis way udgeysaa qofkii riixaha wa yadacu wuxuu saari jiray nebiga yaddahu gacantiisa calaa ra'si sadiyin ilmo yar madaxooda ilmo yar buu madaxa saa gacanta uga saarayaa fa yucrafu waa la aqoonsanayaa canugaa rasuulku gacantu saaray madaxiisa min bayni sidyaani ilmaha dhexdooda biriixihaa carafteeda wiilkaa nebigaa taabtay wiilkaa nebigaa madaxa ka taabtaa lee ilan maantao dhan markuu ciyaalka la ciyaaraayo udug baa markaa kasoo baxaya wa xafidad way ilaalisay umu sulaym oo waxay ku xafiday caraqahu dhididkiisa fii qaruuratin gura qaruurad ama dhalo litajcalahu say u yeesho fii tiibihaa caraf udugeeda umu sulaym gabadha lakiisa intay soo qaado yay xifdin jirtay waxay ku ilaalinaysaa dhalo dhaladaas waxay rabtaa carafta barfuunkay ayadu leedahay inay ku dhedharsato waayo barfuunka ay iyadu haysatay udugeeda dhididka nebigaa ka caraf badan sal allahu calayhi wasalam liannahu maxaa yeelay atyabu tiib rasuulka dhididkiisu waa tiib midka ugu tiib badan uguna caraf badan sifatu lmashyi qaabka socodka nebiga sal allahu alayh wasalam sifaduu u socday wa kaana wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam sariica almashyi mid socodkiisu uu deg deg yahay socodkiisu miduu degdegahaya ayuu ahaa rasuulka sal allahu calayh wasalam yamshi wuu soconayey mashya suuqi dadka shacabka ah socodkooda oo kale suuq waxaa loola jeedaa waa dadweynaha caadiga ah nin madax madax oo kale iyo nin isqaadqaadahay iyo nin kibir badan oo kale uma soconuma socon jirin dadka suuqyada la yidhaahda ee ee mataqaanaa shacabka caadiga ah socodkoodu socon jiray laysa ma uusan ahayn bil caajizi mid caajis ah mid caajislow ah walaa kaslaan iyo mid waxsilow ahna usan ahaynoo markuu soconayo lugaha dhulka kuma jiidi arkaysaa markii socona dad imtixaan adduunka ka dhacsan oo kale yay markaa u socdaan marka saa ma uusan ahayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam lam yakun ma uusan ahayn yaa dabategi karaa axadun axad qof nebigu gaari karay ma jirin axadan axad asraca ka degan fii mashihi socodkiisa min rasuulilah salam nebiga socodkiisa qof deg badan ma arkin ka ama waxaad moodaa ardu dhulka tutwaalow in loo soo duubayo dhulkaba in loo soo duubahay rasuulka ayaad markaa u malaysaa innaa annagu lanujhidu waan dhibayn waxaan dhibaynay anfusana nafkeena intaas agoo nagaa waa juhdiya la gelinaynaa nafteena ilan rasuulkaan rabnaa inaan ka daba tagno markaasaa nafteena dhibaynaa wa innahu asaguna lakayru muktarifin wuxuu ahaa midaaba yeelaynin arrintaa u aabayeeli maynine uguma talageli inuu dadka cajisdo laakiin socodkiisa ayaaba sidaa ahaaba rasuulka sal allahu calayh wasalam wa kaana wuxuu ahaa nebiga idaa wadi'a marka uu dhigo biqadamihi gomadiisii cagtiisa wadi'a wuu dhigayay bikullihaa dhammaanteed markuu cagta dhulka dhigaayo farahii cirbaha ma dhigi jirin kumana socon jirin lugta oo dhan buu dhulka markaa dhigi jiray saasuu markaa bikulli dhammaanteed laysa lahaa akhmasun waa raasmadaarta ma lahayn meelma lahayn lugtiisa wa ida iltafata markuu milicsanaya nebiga iltafata jamiican asagoo dhan baa soo milicsanaya wa idaa aqbala markuu soo qaabilayana aqbala jamiican dhammaan wuu soo qaabilaya wa idaa adbara markuu dib jeedinayana adbara jamiican dhammaan wuu soo jeesanayaa asoo socda marku hore inuu qof fiiriyo madaxa saa dhihi maayo asagoo dhan baa u jeesanayo ilamada markaasaa dhahdo nooc kibir baa ku jira asagoo dhan way soo wareejinaya gadaal haddii laga waco saa madaxa dhihi maayo asagoo dhan wuu soo wareegsanaya rasuulka sal alla aleh wasalam saasuu macnaha ahaa wa idaa adbara marka uu dib jeesanayana adbara jamiican dhammaan wuu soo jeesan jiray wa idaa zaala markuu soconayo zaala wuu soconayay qalican qalican asagoo buu soconayey macnaa qalica waxaa loola jeedaa cagta asagoo kor u qaadaya oo mar allaan markuu soconaya qalic asagoo ah oo lugta iyo cagtoo dhan kor u qaadayo socona oo markuu soconayo lugtana kor buu u qaadayaa sababtoo ah dhulka kuma jiidaayo saasuu markaa rasuulku ahaayo qalica waxaa loola jeedaa cagta mid kor u qaada ayuu markaa ahaa fa idaa mashaa hadduu tilmaamaya mar allaala markuu soconayo kaannahu waxaad moodaa yanxatu inuu ka soo hoobanayo min sababin meel taag ah rasuulku markuu soconayo waxaad u malaysaa qof meel taag ah ka soo shubmaya kana soo hoobanaya ee yanxadiru soo hoobanaya loola jeedaa min makaanin murtafacin makaan sarraysa meel sare nin ka soo hoobanayo ka soo daadegaya yaad rasuulku markaa u moodaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu wuxuu ahaa yukhtu wuxuu ahaa mid talaabsa mid talaabsada mid talaabsada ayuu rasuulku ahaa takafu'an takafu ayuu u talaabsanahayey qof horay u soconaya macnaa markuu rasuulku tallaabsanayo soconayana waxaad moodaa sidii qof hoobanaya sidii waxaad moodaa qof mataqaanaa fororsanaya oo kale takafu'an macnaha sidii qof horay u soconayo kale usushii waa soconaya rasuulka hawnan si deganna waa u socon jiray si degan oo xasilan oo tartiib ah ayuu rasuulku u socday sal alla aleh wasalam asawtu iyo walkalaamu codkii iyo hadalkii nabiga sal alla alay wasalam kaana fii sawtihi codkiisa wuxuu lahaa sal alla alay wasalam buxatun xabeeb xabeeb ayuu codkiisu lahaa yasiira fahmaynin qofka raggaa markuu xabeeb yar leeyahay codku wuu sii qurxinayaa oo cod yar oo qurxoon ayuu markaa ahaa wa kaana fii sawtihi codkiisa wuxuu lahaa sal allau caleyh wasalam buxatun xabeeb yasiiratun oo yar wa kaana rasuulku wuxuu ahaa xulwa almuntaqi miduu hadalkiisu macaan yahay mid hadal macaan buu ahaa fa idaa samata mar allaala markuu aamuso rasuulka sala allahu calayh wasalam calaahu waxaa ka kor noqonayay alwaqaaru haybad wa idaa takallama markuu hadlayana calaahu waxaa ka kor noqonayay albahau waxaa ka kor noqonayay qurux bahaa u ziyaadaysa markuu hadlaayo hadalkiisa dadkoo dhan way jeclaysanayaan markaasa waxaa ka muuqanaysay qurux markuu aamusan yahayna waqaaro iyo haybad ayuu rasuulku lahaa amaa nutqahu hadalkiisa fa kaana wuxuu ahaa ka khasaraatin nadmin nadmini qasaraad ayaad moodaa macnaha jawhar oo nadmi ahoo la taxay jawhar la taxay baad moodaa sida hadalkiisu u macaanyo isaga soo daba dhacdhacaayo jawhar la taxay ayaad u malaynaysaa yataxadarna oo soo qubanaya ama daadanaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu yaftataxu mid furfurta alkalaama hadalka oo yakhtatimuhu mid khatimo ayuu ahaa biatraafihi afkiisa dhinacyaalkiisa ayuu ku khatimi jiray markuu hadal bilaabayo iyo markuu dhammaynayo afkiisa oo dhan ayuu ka soo bixi jiray atraafta iyo dhinacyaalka afkiisa ayuu ku bilaabi jiray oo ku furfurin jiray kuna khatimi jiray wayatakallem wuxuu ku hadli jiray bikalaamin hadal faslin oo cad hadalkiisa hadal kala baxsan buu ahaa rasuulka sal alla alay wasalam laa fuduula fiihi wax dheeraad ahoo maa laa yacni ah kumuusan jirin walaa taqsiirin wax gaaban oo ay dadku wax ka fahmi waayaanna ma uusan lahayn hadduu rasuulku hadlo hadalkiisa hadal fasli buu ahaa hadal fuduul ahoo wax iska fara badan oo dadku ay ku caajisaanay nacaan oo dheeraad ahoo maa laa yacniya fiihi hadalkiisu ma lahayn walaa taqsiira wax taqsiir ahoo gaabin gaabnaan ahna ma lahayn yatabayana wuu u caddaanayey kulla xarfin xaraf kasta ayuu caddaynayay nebiga oo minhu hadalkiisa ka mid ah wa kaana wuxuu ahaa nebiga fasiixan nin faseexad badan faseexad fiican leh baliiqan baliiq ahoo hadalkiisa uu xeel dheer yahay saasna rasuulku wuu ahaa sala allahu calayhi wasalam taasuu markaa ahaa salsal dabci miday dabeecaddiisu fududahay oo ay sahlan tahay buu ahaa dabcigiisa dadka oo dhan way la qabsan kareen waa dabeecad fududaa naasixa alkalimaati kalimaadkiisa iyo hadaladiisuna ay yihiin kuwa nasix ah ay hadalkiisu markaa ay ahaay naasixa alkalimaat kalimaadkiisa iyo hadaladiisu ay cadcad yihiin xili hadalku markuu bayaan yahay oo cadcad yahay ayuu dadku anfacaa kaasuu markaa rasuulku hadalkiisu ahaa laa yujaariihi lama laa yujaariihi laa yujaariihi lama tartami jirin axadun axad mahmaa kaana fasiixan aw baliiqan si kasta nin fasiixad badan oo hadalkiisu baliiqaba ha ahaadee nebigu qof la tartami jiray ma jirin wa kaana wuxuu ahaa nebiga qad uutiya mid la siiyey jawaamica alkelim ayaa la siiyey hadalka wax kulmiya jawaamica alkelim waxaa la yidhaahdaa hadal yar oo gaaban macno weynna markaa leh kaasoo markaa rasuulku ahaa oo la siiyey maca alxikma ayadoo xikmad ay la socoto iyo wa fasla alkhitaabi khitaab iyo hadal hadal hadal caddayn hadal cadaynna way la socotay nubda qayb oo min akhlaaqihi akhlaaqdiisa ka mid ah sal alla alayh wasalam nubdo yar iyo gobol yaroo akhlaaqdiisa ka mid ah wa kaana sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam daa'ima albisharaa mid bashashnimadiisu ay joogto tahay asoo weji macbuusa maba la arki jirin sala allahu calayh wasalam daa'ima albishr ayuu ahaa sahla alkhuluqi dabeecad fudud dabeicadiisu ay aad iyo aad u fududahay yuu rasuulku ahaa laysa bifadin mid ad adag ma ahayn walaa haliidin mid qallafsanna ma ahayn rasuulka sal alla alayh wasalam mid fadi ahoo akhlaaq xun haliid ahoo qalbi qallafsanna ma ahayn walaa sakhaabun mid ku buuq badan oo ku buuqa fil aswaaqi suuqyadana ma ahayn nin suuqa ku qaylqayliya ma ahayn nebiga wa kaana wuxuu ahaa akhar annaasi dadka midka ugu badan tabasuman dhoola caddaynta mar walbo asoo dhoola caddaynaad arkaysaa rasuulka wa abcad annaasi dadka midka ugu fog buu ahaa qadaban xanaaqa caradana mid ugu fog buu ahaayo dhoola caddayntiisuna ay badan tahay wa asracahu midka ugu degdegid badan buu ahaa ridaa'an raadi ahaanshada raadigelinta ayuu ahaa yakhtaaru wuxuu dooranayay macnaha raalli ahaashada ayuu aada iyo aad ahaa waasracahum ridaa'an raadi ahaashada mid ugu degdeg badan buu ahaa oo xanaaqana wuu ka fogaan jiray raalli ahaashahana e, wuu dooran jiray yakhtaaru wuxuu dooranayay rasuulka aysara alamrayni laba arrintan u fudud maa lam yakun ihman hadduusan dembi ahayn fa idaa kaana ithman hadduu dembi yahayse kaana wuxuu ahaa nebiga abcad annaasi dadka midka ugu fogaashaha badan minhu shayga lam yantaqim uma ergudan linafsihi nafsadiisa qadun weligii weligii dhib naftiisa la gaarsiiyey ma arsanin wa innamaa kaana wuxuu ahaa yantaqimu mid u aara lilaahi ilaahay dartii idan tuhikad marka lagu xadgudbo maxarimahu ilaah wuxuu xaaraantinimeeyey wa kaana rasuulku wuxuu ahaa ajwad annaas dadka midka ugu saqisan oo akramahum ugu karan badan oo ugu deeqsi badan wa ashjacahum ugu geesisan wa ajaladahum ugu ad adag wa asbarahum ugu sabrid badan cala aladaa dhibka dhibkana aad buu rasuulku ugu adkaysan jiray sala allahu calayhi wasalam wa awqarahum midka ugu haybad badan buu ahaa mid haybad badan buu ahaa wa ashaddahum midka dadka ugu adag buu ahaa xayaa'an xagga sariigtii xishoodka idaa kariha hadduu karahsado shay-an shay curifa fii wejhi wejigiisa laga fahmi jiray iska daa intuusan hadline shay hadduu karahsado wejigiisaa laga fahmi jiray lam yakun ma uusan ahayn nebiga yuhbitu mid ku suga oo ku taaga nadarahu indhihiisa fii wajhi axad axad wejigiisa si qaadar qof kuusoo fiir ad arkaysa maantona oo kusoo dayayaa nebigu saa ma ahayn walaa yuwaajihi mana waajihi jirin axaddan qof bimakruuhin waxuu uu kahanaayo qof uu wax uu nacayana kuma samayn jirin wa kaana rasuulku wuxuu ahaa acdala annaasi midka dadka ugu cadaalada badan wa acafahum ugu dhowrnaasashada badan wa asdaqahum ugu run badan lahjatan xagga hadalka wa acdamuhum ugu weyn amaanatan xagga amaanada sumiya waxaa loogu magac daray bil amiin baa loo bixiyey qabla annubuwati nebinimada ka hor intaan nebi laga dhigin wuxuu ahaa mid loogu magac daray macnaha amiin ayaa markaa la dhihi jiray waa qabla annubuwa wa kaana wuxuu ahaa ashadda annaasi dadka midka ugu daran tawaaducan xagga tawaaduca isdulaynta dadka loo tawaaduco wa abcadahum midka ugu fogaashaha badan buu ahaa can ilkibri kibirka wa awfaa midka ugu oofin badan buu ahaa annaasa dadka bilcuhuudi ballamada ballamadana midka dadka ugu oofin badan buu ahaa wa awsalahum midka ugu xiriirin badan buu ahaa lirrixmi rixmtii qaraabada wa acdamahum midka ugu weyn shafaqatan wa raxmatan shafaqada nimrinta iyo naxariista buu ahaa wa axsanuhu midka ugu fiican cishratan xagga dhaqankuu ahaa iyo wa adaban xagga edebta wa absatuhum midka ugu ballaarid badan ama ugu fidnaashada badan buu ahaa khuluqan xagga dabeecadda wa absatuhum midka ugu weyn buu ahaa dhe haddii kale khuluqan xagga dabeecadda wa abacaduhum midka ugu fogaashaha badan buu ahaa can ilfuxshi afxumida iyo watafaxushi iska doondoonka afxumida layska doondoono iyo walacni lacnada yashhadu wuxuu ka geli jiray rasuulka sal allau aleyh wasalam aljanaa'iza janaasooyinka dadka dhintay buu raaci jiray wa yujaalisu wuxuu la fadhiisan jiray alfuqaraaa fuqarada iyo walmasaakiina masaakiinta ayuu ahaa wa yujiibu wuxuu ajiibi jiray dacwata alcabiidi addoommada wicitaankooda addoommada waa dadka ugu liita makhluuqa hadday u yeeraan rasuulku waa aadi jiray naga daaya qayladiina ma dhihi jirin waa ajiibi jiray wa yujiibu wuxuu ajiibi jiru ogolaan jiray dacwata alcabiidi addoommada wicitaankooda walaa yatarafacu iskama korqorqaadi jirin calayhim korkooda fi lma'kani cunitaanka walaa malbasi labiska eh, yakhdimu man khadamahu yakhdimu wuu adeegi jiray man khadamahu qofkii u adeega walam yucaatib ma uusan cayn jirin khaadimahu shaqaalihiisa xataa intii lam yaqul uusan dhihin lahu shaqaalihii uf qad weligii qof shaqaalo ah uf mausan dhihin rasuulka sal allau alayh wasalam haada almru haada arrintu waa sidaa saas waaye siiradii iyo dhaqankii nebiga walaa yumkinu suuragal ma aha ixaatata koobid lasoo koobo awsaafihi nebiga sifooyinkiisa sala allahu calayhi wasalam bilbayaani cadde kuma soo koobi karno fa naktafii laakiin waxaan isaga kaaftoomaynaa bi hada alqadri qadarka isaga ah intaas aan isaga kaaftoonna ileen ma wadwadi karno mana la soo koobi karo rasuulka sifooyinkiisa bi hada alqadari alqaliil qadarkaa yar qadarkaa yar saa'iliin allaha ilaahay baan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaalaa nasahnaaye oo sarreeye an yataqabbala mina inuu naga aqbalo xaggeenna haadihi albidaacati almusjaad badeecadan liidata kitaabkan aan qoray buu ula jeedaa waa badeeca liidata wax fiican ma wadano camal sare oo ilaahay aan isleenahay kheyr baad ku gaari kartiino ma jirtee badeecadan yariista ah inuu ilaahay naga aqbalo ayuu yidhi wayuwafiqanaa uunana waafajiyo liitibaaci sabiili sayidi almursaliin raacitaan jidkii sayidka mursaliinta ah wa imaami alambiyaa wa imaami alanbiyaa'i nebiyada imaamkooda iyo waalmuttaqiina muttaqiinta iyo dadka ilaahay ka cabsaday kii hogaamin jiray muxamedin ahaa khayri alkhaliiqa intuu ilaahay abuurayna midka u khayr badan markaa ah ajmaciina dhammaantood makhluuqa dhammaantood asaga u khayr badnaa u khayr badan ahaa ajmaciina dhammaantood allaahuma heyow sallim ilaahayoo badbaadi oo nabadgeli wabaarik allow barakay calayhi dushiisa waa nebi moxamede wa calaa aalihi ehelkiisana allow saasoo kale wa saxbihi asxaabtiisa asxaabtii albararati baariyaasha ahaa almukramiina ee la karaameeyey wajacalnaa ilaahayow naga yeel taxta liwaa'ihi calankiisa hoostiisa allow nagu soo kulmi yowma yowma addiin maalinta qiyaamaha aamiina rabbow naga aqbal aamiina naga aqbal yaa raba alcaalamiin caalamka rabbigoodiiyow ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan subxaana wa tacaala intaana waxaa noogu dhammaaday kitaabkii rawdat lanwaar ee siirada sayid nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaab qayim ah ayuu ahaa waxaanu ka soo bilownayna waxay ahayd bilow qiimo badan ee meesha nebiga sala allahu caleyh wasalam bidaayadiisii sidii markaa uu u dhashay sidii xaaladdu ay ahaan jirtay ilaa nebi laga dhigay waxaan soo aadnay ama aan soo marnay dhibaatooyinkii uu soo maray saxaabadu dhibaatooyinkii ay markaa soo mareen dhul xabasho iyo dhul madiina loo hijrooday qaniin iyo kulayl iyo qandho iyo waxyaabo fara badan baa lala kulmay kadibna dagaalaad iyo waxyaabo badan baa la galay intaasoo dhan say u socdeen ilaa gebagabadii aanu soo gaarnay marka inshaa allahu tacaala intaasaan markaa kusoo gebagabaynaynaa ilaa xaqa waxaanu ka baryaynaa inuu xaqana na waafajiyo daacada iyo diintana nagu sugo khayrka iyo wanaagii wax kastana rabbina siiya subxaana wa tacaala sida nubdigii iyo gobolkii yariiskee ducada ahaana ilaahay subxaana wa tacaala uuna waafajiyo itibaaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam inna laku soo kulmiyo taxta liwaa'ihi intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxa qofka muslimka uu halgamaayo uuna markaa u dadaalayo sira waxa loo bartana waxay tahay in la ogaado dhaqanka nebiga in la ogaado sida uu u noolaan jiray in la ogaado khuluqdiisa sida xaaladiisu ay tahay dacwada iyo sadka diinta markaa u gaarsiiyey arrimooyin fara badan oo noocaasa markaa laga helaa taasaa marka kalifi karta qofka inay waxyaabo badanna u fududaadaan daacina uu noqdo mashaakil kasta iyo dhib walbo dacwada kasoo food saarana uu markaa u adkaysto bacdama uu soo maray nebiga sal alla alay slam oo la dhagaxyeeyey dhiig kasoo qubtay ilibtiisii la jebiyey intaana uu ku gaaray heer uu arkay saxaabadii oo wada safan salaadana u wada taagan intaa kabacdina uu u dhowla caddeeyey uuna ka dhex faaruqay sala allahu calayhi wasalam saa darteed qof kastou noqo qof aada iyo aad u akhriya siirada nebiga akhrista ku tadabaqa waayo siirada haddii laga tago oo la akhrisan waayo la baran waayo mashaakilaadka adduunkana wuu kugu cuslaanayaa diinna ma wadi kartid mana ku camalfali kartid adoo dhan dayq baad gelaysaa adduunka intaad joogto xaaladaasaa markaa kaa khafiifinaysaa rabbi waxaan ka baryaynaa saan soo tilmaanay inuu xaqana na waafajiyo siiradaa nebigana uu nooga dhigo dad ku dhaqmo oo raaco ku camal fala intaa aanu wadnay iyo intii dhegaysanaysayna ilaahay miisaankood xasanaadka allah u saaro in allaala intii xanuunsanna caafimaad taama allaha siiyo inta kurbaysana kurbada allah ka qo inta dhibaataysan allah ka fayo inta debayseenta allah ka bixiyo ufakiyo intaan haysan allah siiyo intay u hanuunay diinta u barteena allah kusii sugo qof kastana xaqii muraadkiisa ilaah diinka islaamka ku camalfalo ku dhaqmo allah naga dhigo nebigaa dhibkaa noo soo maray mashaakilkaa noo soo maray diintiisa kuu xafido ilaaliyo ku dhaqman ilaahay naga dhiga subxaana wa in allaala inta aan qaladnay oo aan gefnay oo sidii loogu talagalay aanan u sheegin oo sabaabtii iyo sidii la rabay dhinaca marnay xagga akhrinta xagga mtaqaanaa fasirka xagga labaha kulli in allaala intaan qaladnay naftani shaydaan bay ka ahaatay ilaahayna beri buu ka yahay subxaana watacaala tacaala waxaanana weydiisanaynaa cafintiisa inuuna siiyo subxaana watacaala wax allaala waxaa qasinay oo sidii loogu talagalay sheegnay oo si xaqiiqa aan u akhrinay ma aha caqligeenna ma aha cilmigeenna ma aha garaadkeena balse waa tawfiiq ilaah subxaanahu watacaala ilaahayaana waafajiyey waxaan ka baryaynaa ama aan ka baryaynaa wax badan inuu ilaahay naga sawaabiyo abaalkeedana markaana siiyo rabbi subxaana watacaala wax badan waxaan weydiisanaa ikhlaas waxaan wax badan ilaah weydiisanana camaladeena iyo dacwadeena intaba inuu ilaahay ikhlaas nooga dhiga subxaana watacaala ayadaa lagu hormaa khayr lagu gaara sharaf lagu helaa adduun iyo aakhirana markaa lagu liibaanaa ilaah subxaana watacaala waxaan ka baryaa culayskii dhibaatooyinka nasaar inuu ilaahay naga qaado mashaakilaadkana dulsaan inuu ilaahay naga rafaco hiriga aan ku jirno inuu ilaahay naga bixiyo kulaylka ajid qabow noogu bedelo colaadana ilaahay nabad inuu noogu bedelo abaartana aaran noogu bedelo dhibaatooyinkii mashaakilaadka aan ku dhex jirnana farax iyo furuur iyo khayr iyo faraj ilah inuu nagu siiyo subxaana watacaala qof kasta oo dhibaataysanna ah, ilah waxaan caawa uga baryayaa inuu ilaahay dhibaatada ka rafco guri kastoo shiqaaq iyo khilaaf dhex taagan yahay laba kasta isqabto dhexdooda mashaakil ka aloosan yahay ilahay inuu subxaana watacaala uu siiyo maxabii kalgaacay shaytaanka ku dhex jirana ilaahay ka bixiya subxaana watacaala rabbi ayaan aad i aad uga baryaynaa subxaana watacaala colaadaha mashaakilaadka dhibaatooyinka waxaasoo dhan ilaah subxaana watacaala imtixaankooda kuwa ku guulaysta ka dulqaado inuu rabbi naga dhigo subxaana watacaala ilaahay cilmigii aan baranay noogama dhiga mid wadaaliya cadaab lagu mutayso waxaan baryaynaa ilahay cilmigeena cilmina lagu galo inuu rabbi nooga subxaana watacaala kolkan aanu dhignaa ki iftiima nuura subxaana watacaala diintiisii lagu oogo ummad aan lagu rafaadin laguna dhibin dad waloo muslimiin sharci dhex fogan ilaahay inuu ka dhacaan watacaalaa rabbaaniyiin ay kasoo baxaan dharee culimo kasoo baxaan meela dadka diinta dadka ku barbaariya gabdhihii wiilal bay kasoo baxaan inuu ilaahay ka dhigo um fara badan oo wiilal iyo gabdho isugu jiraa habeen iyo maalin u taagan oo dhibaato mutaqaanaa ku dhibaatooba oo lagu aflagaadeeya oo mashaakil lagu gaarsiiya oo ummadda u heelan inay markasta usoo gudbiyaan xaqa iyo diinta misaanka xasanaadka allah ku saaro in allaal inta ku dadaasha inta habeen iyo maalin usoo jeeda inta ummadda inay wax fahamta ku dadaalaysaa ila firdowska ku adamari ilahay dhannatul firdows ka dhig ilaah dharkooda dharkii xariirta ka dhig ilaah dahabkooda dahabkii xariir haysta ka dhig ilaah طacaankii jannada uga dhig ilaahi subxaana watacaala waxaan uga rinay sabir baan ilaahay siiyo duul fara badan alla siiyo camal ikhlaayo subxaana watacaala inta ka oo marka sabrisa oo mar jecel inay cilmiga ka cilmigooda cilmi naafica allah uga dhigo kay janna firdowso kuli uga dhigo shariga uga bedeleenna ilaahay subxaana watacaala inta ka faraysa tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala